bismi illahi ramaan alxamdulilahi rab alcaalamiin qaala maalik maa yukrahu min bayci acaami ilaa ajal hadihi suura min suwar albayc aladii laa yajuuzu cinda alimaam maalik maa yukrahu min bayci acaam ilaa ajal qaala maalikun can abizinaad anahu samica saciida bn lmusayab wa sulaymaana bna yasaar yanhayaani an yabiica arajulu xinqatan bidahabin ilaa ajal cinda alxamd baaca xandatahu bidahab ila ajar uma yashtarii biاdahabi tamran qabla an yaqbid dahab zayd min annaas cinda xamd baaca xandatahu calaa camrin min annaas bidinaar uma qaala lahu fima bacdu ya akhi addinaar aladii lii cindaka uriidu an ashtariya bihi tamran wa huwa lam yaqbid addinaara minhu bacd hal yajuuzu hada hada laa yajuuzu cinda sacyi usulayman wa aakharuuna sayadkuruhum almalif saciid bn musayib sulaymaan bn yasaar yanhayaani an yabyaca rajulu xindatan bidahabin ila ajal uma yashtari bidahabi tamran qabla an yaqbida dahab qabla an yaqbida dahab yashtari minhu yashtari mina almushtari hada albaa'i yashtari min almushtari bidinaarihi tamran minhu hadihi hiya suura alati xaramaha dhimanaa waman macahu qaala maaliku can kafiir bn farqad anahu sa'ala abaabakr bn muxamed bn camr bn xasmin can irajuli yabiicu طacama min arajuli bidahab ila ajal uma yashtari bidahabi tamran qabla an yaqbida dahab fakariha dalika wanahaa canhu hada aydan abu bakr waafaq sulaymaan wasaciid qaala maaliku can ibni shihaab bimili dalik indama ilayhi ibnu shihaab kam cindana sulaymaan وسعيد وأبو بكر بن عم محمد بن عمرو وابن شهاب ما العلة؟ لماذا حرم مثل هذه المعاملة؟ قال مالك وإنما نهى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابن شهاب عن ألا يبيع الرجل عندة بذهب ثم يشتري الرجل بذهب تمر قبل أن يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى منه الحنطة qabla an yaxdir law qabad washtaraa minhu laa shaya fii dalika hadi mucaamala abiiciya lakin huna yaquul uma yshtari rajulu bidahabi tamran qabla an yaqbida dahaba min bayicihi aladi ishtaraa minhu lxinta bishardi an yashtariya atamra min bayicihi min almushtari aladi ishtaraa minhu xindata fa ama an yashtariya bidahabi alatii baaca biha alxindata ilaa ajalin tamran ligayri baacicihi aladii baaca minhu alxindata qabla an yaqbida dahaba wayiquula aladi ishtaraa minhu tamra calaa qariimihi aladii baaca minhu alxindata bidahabi laqci lahu calayhi fii hamani tamrin falaa ba'sa bidalik ida kaanat hulaafiya hada la shee fiih zayd baaca saacan min xindatin licamrin biajal bidiinaar zayd ixtaaja ilaa tamrin dahaba ilaa khaalid faqaala ana ashtari minka saacan min tamrin bidiinaar fawaafaq qaala hada diinaar lii ana calaa camrin idhab ilaa camrin wakud minku diinaari suura waadaxa yaqul hada ma shaya fi dalik lakin yashtaal an yashtariya zaydun min camrin bidinaari aladii fii dinatihi tamran qabla an yaqbida adinaar hada aladii laa yajuusu cinda haulaai ama ida kanat alqadiyatu hilaafiyatan falaa shaya fi dalik qaala maalik wasaltu can dalika gayra waaxidin min ahli اlcilmi falam yarow bihi ba'san ayb qaaluu ma alcila limaada tuxarimuuna hada qaaluu hada bimafaadati bayci طacaamin biطacaamin biajalin wa dukuulu dahabi lagwun qaluu fi lwaaqic huwa baycu xinطatin bitamrin ila ajal maca ilgaa'i hada الdinaar aladi dakala min baabi الtaxaayul qaaluu naxnu xaramna hada min ajli anahu fi lwaaqici baycu طacaamin biطacaamin ila ajal khalas hada ma yajuuz cinda haulaa lakin ashaafici yaquul laa shaya fi dalik laa shaya fi dalik an yashtariya zaydun min camrin diinaarahu bidiinaarihi aladii lahu calayhi laa shay an yashtariya minhu tamran laa shay liannahu yatasarafu zaydun bidiinaarihi aladii lahu calaa dimmati camrin falaa shay'a fii an yashtariya bidiinaarihi طacaaman waqaal wakadalika laa shaya fii an yashtariya bidiinaarihi aladii lahu calayhi daraahima lahu alaan calayhi lahu lizayd calaa camri fii dinnati camrin diinaar yaquul ana laa uriidu diinaar ana ashtarii bihada diinaar cashar daraahim acطina cashar daraahim yajuus wala maa yajuus yajuus bal alimaam maalik yaquul hadihi suura jaa'iza yashtarii bidiinaarihi daraahim yuquul laa laa shaya fi dalik law cakasna kaana lahu cashara daraahim calaa dimmati yaquulu cashara daraahim alatii fii dimmatika actinii biha diinaaran yashtarii bidaraahimihi diinaaran yaquul hada laa shaya fii dalik aydan min maalik yaquul ana ashtari bidinaari saacan min tamrin qul la la hada ma yajuuz ma alfarqu baynahuma alimaam shaafici yaquul hadihi fiiha xadiid nas fi dalika waطacaama qiyaasun fi dalika xadiid abi daawuud can saciid bni jubayr can ibni cumar qaal kuntu abiicu libila bilbaqiic faabiicu bidanaaniin wa aakhudu daraahim haada lahu danaaniira calaa dimmati hada alinsaan fayaquul abiicu bidanaaniir waaahudu daraahim waman ra'at abiicu bidaraahim waaahudu danaaniira aakhudu haadihi min haadihi fasa'altu rasuula allahi sal slam can dalika faqaal laa ba'sa an ta'khudaha bisa'ri yowmiha faidan hada arajul kaanat lahu danaaniir calaa dimmati camrin faactaaba min danaaniirihi daraahim aw alcagsi kaanat lahu daraahim calaa dimmati camrin faactaaba canha danaaniir هذا لا شيء في ذلك لأنه نص في الحديث والشافعي يقول الطعام مثله مثل الدمامير هذا في تفريق بين المتماثلات يعني إذا اشترى دينارا بدراهم جائز وإذا اشترى بديناره طعام لا يجوز هذا تفريق لا طائل تحته قال أبو عمر كان الشافعي يقول كان قبل طعامي من ثمن الطعام كقبض الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير لأنه بيع مستأنف لم يمنع الله منه ولا رسوله ومن فرق بين الطعام من الطعام وبين الدراهم من الدنانير ترك القياس ولم يعد بالرخصة موضعها ترك القياس يعني هذه قياس واضح جلي جدا لا فرق bayna طacami wdanaamir fakama yajuuzu an yakuda badla danaamiir daraahim aw badla daraahim danaamiir yajuuzu lahu an yakuda badla danaamiir aw daraahim طacaam hada nafs shay hada huwa tawfiq sal allah sal ala nabiina muxamed wali وهو huwa sarfun wahuwa baycun ayda huwa